الrijaali axabu ilaya min kaiiri min alfiqhi cilmiga ku saabsan ragga iyo taariikhdooda in laga waramo yani in badanoo fiqiga waan ka jeclahay buu yidhi maxaa yeelay waxaa laga faa'iidayaa duruus iyo cibar ayaa laga faa'iidaya alla markuu ka soo warramay qisadii nabiy yuusuf wuxuu ku khatimay laqad kaana fii qasasihim cibra yani sheekooyinka laga sheekaynayo dadkaas wan wanaagsan waxaa ku sugan cibro iyo waanaqaashaa ku sugan maa kaana xadiiثa yuftara walakin taصdiiq اladii bayna yaday eh, tarjamada sheekhu magaciisu waa kunyadiisu waa abu cabdilaahi magaciisuna waa cabdiraxmaan ibnu naasir ibnu cabdilaahi ibnu naasir Eh, waxaa loo nisbaynayaa qabiilka al sacd ayaa loo nisbaynayaa yani magaciisao saddexan waa cabdiraxmaan ibnu naasir ibnu cabdilaahi ibnu naasir qabiilkiisuna wuxuu ku abtirsanayaa bani sacd eh, wuxuu dhashay sheekhu magaalada cunaysa ayuu ku dhashay labiyo tobankii bishii muxaram magaalada cunaysa ayuu ku dhashay eh, bisha muxaram labayo tobankeeda sanadka hijrigu markuu ahaa kun saddex boqol iyo toddobadii kun saddex boqol iyo toddobadii hijirigu taariikhdu markay ahayd ayuu sheekhu dhashay waalidkiis yani hooyadii iyo aabbihiiba yaraan bay ku dhinteen oo aabbihii markuu dhintay sheekhu wuxuu jiray toddoba sano kadalika hooyadiisna waxay dhimatay asagoo afar sano jira hooyadiis afar sanoay ku dhimatay asagoo jira aabbihiisna wuxuu ku dhintay asagoo toddoba sano jira waxaa soo koriyey markiisi hore aabbihiis xaaskii uu qabay aayadiis ama eedadiis kii la yidhaahdaa ayaa soo korisay kadibna wuxuu u wareegay yani markuu yar koray wuxuu u wareegay walaalkiisoo ka weynaa gurigiisu u wareegay halkaasuu marka kusoo koray markii labaadna wuxuu bilaabay sheikhu yani cilmiga inuu dalbo yani bidaayada cumrigiisaba qur-aanka wuxuu dhammeeyey xifdigiisa isagoo markaasi cumrigiisu uu yahay yani isagoon dhaafin labayo toban sano ayuu qur-aanka qaybay waana sida selafka lagu yaqaanay yani inay qur-aanka ka bilaabaan yani cilmiga marka qur-aankii ayuu qaybay isagoon markaa labiyo toban sano dhaafin ayuu qur-aanka xifdiyey kadibna culimmadii waddankiisa joogtay ayuu markaasi inuu cilmiga ka barto u fadhiista kutub fara badan ayuu markaasi intuu yaraa qaybay ka mid yahay kitaabka aam cumdat alaxkaam lilmaqdasi ayaa ka mida ah kitaabta uu markaa xifdiyey kadalika kitaabka fiqiga oo loo yaqaano daliil aalib kitaabta uu xifdiyey ayay ka mid yihiin eh, sheikhu markuu gaaray saddex iyo labaatan sano wuxuu noqday sheikh cilmiga laga qaato saddex iyo labaatan sano markuu gaaray wuxuu noqday wuxuu u fadhiistay dadka inuu cilmiga u dhigo oo cilmiga laga barto eh, kun saddex boqol iyo toddobadii buu dhashay kun saddex boqol iyo kontonkii markii la gaaray asagaa marjic u noqday loo noqdo beledkiisii cilmiga loo noqdo yani saddex iyo afartan sano markuu jiray wuxuu noqday marjic loo noqdo yani beledkiisa oo markaa ardaydu ay ka faa'iidaystaan cilmigiisa wuxuu aad ugu ta'auray oo saameeyey yani labada sheekh ibnu taymiya raximah axmed ibn cabdilxaliim بن cabdالسلاam alxarani iبn تaymiya raximah الlah iyo tilmiidkiisa iبn qayim الjawزiya labadaa sheekh ayuu ku ta'auray oo kitaabtooda aad u akhrin jiray labadaa sheekh ayagu waa horeeyeen qarnigii sideedaad ayay ahaayeen marka culimmadaas labadaa sheekoo ka horeeyey kitaabtoodu aad u akhrin jiray sheekhu way saameeyeen oo way ta'iiriyeen culimo badan buu cilmiga ka qaatay culimmadaasi waxaa ka mid ah sheekha loo yaqaano ibraahim ibnu xamad ibnu jaasir waxaa ka mid ah maxamed cabdulkariim eh, ashibl eh, waxaa ka mid a ah culimmadu ka qaatay cilmiga sheekha loo yaqaano saalex ibnu cumaan alqaadi oo markaasi weliba sheekhaasi muddo fara badan buu laazimay yani wuxuu laazimay in ka badan labaatan sano ayuu cilmiga ka dhiganayay waxaa ka mid a ah sheekha la yidhaahdo cali ibn muxamed asinaani waxaa ka mid ah maxamed ibn cabdilcasiiz ibnu maanic waxaa ka mid ah maxamed alamiin maxamuud ashinqiiti ayaa ka mid ah oo culuum fara badan uu ka qaatay sida tafsiirka xadiidka musطalaxa culuumta carabiyada sida naxwaha iyo sarfiga iyo kuwa la midka maxamed alamin maxamed ashinqiiti ma ahan sheekha macruufka ah oo asna la yidhaahdo maxamed alamiin ashinqiiti saaxib adwaa albayaan maaha waa sheekh kale weeye oo asna yanii ay magaca wadaagaan maxamed alamiin maxamuud ayaa la yidhahdaa sheekhaasi ama yani saaxib aladwa albayaan sheekha iskale kitaabka tafsiirka ah oo macruufka ah oo aada mashhuurka u ah isagoo maxamed alamin ibnu muxamed almukhtaar ibnu cabdilqaadir ashinqiii marka laba sheekh bay kale yihiin shinqiii haddaad maqashid ha u malayn inuu yahay yani sheekhan mashhuurka ah oo n tafsiirkaas caanka oo mashhuurka iska leh adwaal bayaan loo yaqaano sheekhaas hore wuxuu dhintay yani kun saddex boqol koob iyo kontonka ayuu dhintay maxamed amiin maxamuud ashinqiiti oo naasir asicdi uu ka qaatay cilmiga laakiin shinqiitigan yani isagu ka dembeeyey saaxib oo wuxuu dhintay kun saddex boqol saddex iyo sagaahankiibuu dhintay uu ka dembeeyey dadka qaar buu yani ayuu isaga khaldamay oo u maleeyey culimmada wax ka qaatay inuu ka mid yahay saaxib albayaan marka culimmadaas iyo kayrkoodba yani sheekhu cilmiga wuu ka qaatay mualafaad fara badan buu sheekhu leeyahay kutub fara badan ayuu qoray ardaydiisa oo yani tarjamo ka qoray sheekha yani kutubta yani sheekhu alifay yani waxay sheegeen ilaa yani han iyo konton kitaab bay sheegeen oo sheekhuu leh han iyo konton kitaab ayay sheegeen kitaabtiisaas waxaa ka mid ah yani uu qoray sheekhu kitaabka hadda aynu dhigan doonno insha allah loo yaqaano manhaj saalikiin waxaa ka mid ah tafsiirka tafsiir sacdi la yidhaahdo ama taysiir kariim almanaan loo yaqaano waa tafsiir aad u wanaagsan oo culimmadu ay ammaaneen waxaa ka mid a ah kitaabta uu qoray oo aadka u faa'iidada badan kitaabuu u bixiyey alqawaacid wاlusul aljaamica wاlfuruq wاtaqaasiim albadiica annaafica kitaab aada u faa'iido badan oo markaasi qawaacid fiqi ah iyo kuwo usuuli ah iyo masaa'isha furuuqda udhaxaysa fiqiga ah uu markaasi sheikhu uu ka qoray waxaa ka mid a ah kitaab uu ka qoray yani shurb اdukhaan xukmu shurb اdukhaan sigaarka xukunkiisu waxa uu yahay Eh, waxaa ka mida ah kitaabtiisa kitaab uu ku radiyey nin la odhan jiray alqasiimi cabdalla alqasiimi la odhan jiray oo ridoobay nin marka hore sunnada difaaci jiray laakiin marka dambe diintii ka noqday ciyaadan billaah oo riddo ku dhintay yacni kitaabuu ka qoray oo u bixiyey tanziihu diin wa xamalatihi mima iftaraahu alqasiimi fii aklaalihi kitaab buu qoray qasiimi yani uu bixiyey hadihi hiy alaqlaal kitaabkaasuu marka radinaya sheikhu tanziih diin xamalatihi wa rijaalihi mima iftaraahu lqasiimi fi aklaalihi waxaa ka mid a ah kitaab uu u bixiyey almunaadaraat alfiqhiya almunaadaraat alfiqhiya yani dood yani masaa-isha fiqiga ah ku saabsan isagaa samaynaya laba nin inay doodayaan oo kale nin la yidhaha almustaciin biاllah iyo almutawakil cala allah laba nin buu ka dhigaya labada nin munaadaroonaya marka marka de mid baa yani ayuu siinayaa jawaabtii iyo xujadii bidaliil waa kitaab yani aan aad u weynayn laakiin aad u faa'iida badan yani sidaad mn dadka oo munaadaroonaysid fi lmasaa'il ayaad ka baranaysaa marka waa kitaab yani maطbuuca kitaabtiisa qayimka ayuu ka mid yahay waxaa ka mid a ah kitaab la yidhaha addura almukhtasara fii maxaasin alislaam uu kaga hadlayo islaamka wanaagga uu leh diintan islaamka wanaagga ay leedahay ayuu kaga warramayaa waxaa ka mid a ah alwasaa'il almufiida fi alxayaati asaciida risaalo aad u wanaagsan yani uu kaga hadlayo nolosha wanaagsan yani wasaaisha wanaagsan oo markaasi eh, eh, ku saabsan nolosha wanaagsan waa risaalo yani yar laakiin aad u faa'iido badan kitaabtiisu marka sheikhu waa badan yihiin kuwa aan sheegnay wax ka mida weeyaan yani han iyo konton kitaab ayay gaarsiiyeen alabadiisa sheekha tarjamada ka qoray inta haddaan oga gudubno kitaabtiisa arday fara badan baa sheikhu arday fara badan buu yeeshay oo cilmiga ka qaatay sheekha cabdalla basaam sheekha la yidhaahdo oo ka mid a ah ardaydiisa eh, wuxuu yidhi kuwa aan garanayo ardaydiisa ka mid ah ilaa boqol iyo konton arday waa gaaraya intaanu aan garanayo wy ayuu odhanaya cabdalla basaam eh, inta uusan garanayn markaasi intaas waa ka badan yihiin ardaydiisa waxaa ugu caansan yani oo markaa aada loo wada yaqaanaa eh, saddex sheekh sheekha koowaad waa maxamed ibnu saalex alcuthaymiin oo ka mid ah hayatu kibaar اculamaa cudw hayati kibaar اculamaa yani waa sheikh mashhuur waa la garanayaa waxaa kaloo ka mid ah cabdالlah ibn cabdiraxmaan albasaan sheekha la yidhaahdo waa sheekha iska leh taysiir اcallaamka axkaamka sharxiisa sheekha iska leh kadalika buluq wuu sharxay wuxuu u bixiyey tawdix اaxkaam sharxi buluq labadaa kitaab baa ugu caansan kitaabtiisa kitaab kaleo wuxuu leeyahay taariikh ah oo u bixiyey culamaau najd khilaala amaaniyati quruun kitaab yani weyn weeyaan oo uu kaga warramayo yani culimmadii najdi yani siddeed qarni raggii noolaa ilaa siddeed qarni ayuu kaga warramaya kaga taariikhaynaya kitaabkaasuna kaga warramay taariikhda sheekhiisa sheekhiisa eh, cabdiraxmaan naasir asacdi eh, kitaabka taariikhda ah oo culimmada najdi uu ka qoray ayuu ku sheegay taariikhdiisa waxaa kaloo ka mid ah sheekh la yidhaha cabdallah ibn cabdilcaziiz ibnu caqiil ra'iisu hay-a daa'ima bimajlis alqada alaclaa saabiqan saddexda sheekhu way dhinteen hadda ma noola maxamed ibnu saalex alcuthaymiin eh, iyo kadalika cabdalla albasaam yani kadalika cabdalla ibn cabdilcaziiz ibnu caqiil yani hadda way dhinteen oo ibn yani wuxuu dhintay kun afar boqol ko iyo labaatankii hijriga basaamna laba sanu ka dambeeyey kun afar boqol saddex iyo labaatankii hijriga ayuu dhintay si gaargan saaxiiba u ahaayeen labadaa sheekh ibn iyo cabdal albasaam saaxib yani taysiir callaam saaxiibnimo gaara ka dhexaysay oo markay cilmiga baranayeen si gaara wax u wada qaybi jireen ilaa toban sano ayaan islaasimnay buu leeyahay cabdalbasaam markuu ka warramay taarikhda ibnu cuthaymiin toban sanan islaasimaynay oon qur-aanka wada qaybaynay wada muraajacaynay oo mutuunta aan wada qaybaynay sida cumdulxkaamka iyo buluuq iyo alfiyat min maaliga qadrunadaaga kitaabtaasaan wada qaybayn ilaa toban sano ayuu leehay kadibna sheekhuna macad buu galay macad ulcilmi biriyaad anna waxaan galay buu yidhi daar atawxiid biaaif marka intii sheekhay wax ka baranayeen si gaaray saaxiibo u ahaayeenoo wax u wada qaybi jireen labadaa sheekh marka waxay noqdeen kuwa ka muuqda ardaydii sheekha intaasina waa wax ku saabsan yani ardaydii wax ka qaadatay oo culimmada waaweyn noqotay ardaydiisu waa fara badan yihiin laakiin kuwa ugu mashhuursan yani kuwa aan sheegnay weeyaan sheekhu wuxuu dhintay raximah ullah xanuun ku dhacay dartiis taarikhdu markay ahayd kun saddex boqol toddobaatan iyo lixdii hijriga bishii lixaad labayo labaatankeedii yani ayuu xanuunku ku dhacay laba maalmood kadib ama maalin kadibna sheekhu waa dhintay maalin arbacaa ayuu xanuunku qabtay marka hore xanuun baa ku dhacay cilaaj baa la geeyey uu ka caafimaaday dib buu haddana sheekhu xanuunkii ugu dhacay marka saddex boqol dobaatan iyo lixdii bishii lixaad saddex iyo labaatankeedii subax khamiiseed ayuu sheekhu markaas ayuu geeriyooday da'diisuna marka waxay ahayd lixdan iyo sagaal sano ayuu jiray lixdan iyo sagaal sano jir ayuu ahaa marka yacni allahu naxariisto sheekha raximah اllahu waraxiba alculamaaa jamiican culimo badan baa ammaanay oo wanaag iyo khayr ku sheegay yacni sheekha waxaa ka mid ah sheekh nubaas raximah ullah maruu ka hadlayey wuxuu yidhi eh, kaana qaliila alkalaami ila ma tarataba alayhi faaida ilaa ma tarataba calayhi faa'ida jaalastuhu hayra marati fi maka wاriyaad wa kana kalaamuhu qaliila ila fi masaa'il اlcilm wakaana mutawaadican xasana alkhuluqi waman qara'a kutubahu carafa fadlahu wa cilmahu wa cinaayatahu bidaliil faraximahu allahu raxmatan waasica yani wuxuu tilmaamay wuxuu ahaa sheekhu nin hadalkiisu uu yaryahay yani wixii markaasi faa'iide ay ka dhalanaysa mooyaane hadalka badanna lama ammaanin bal nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut marka sheekhu hadalkiisu wuu yaraa buu yidhi jaalastu hayra mara mar wax ka badan baan la fadhiistay buu yidhi fii maka wariyaad wa kaana kalaamuhu qaliila ila fii masaa'il cilm masaaisha cilmi inuu ka hadlayo mooyaane yani wuxuu ahaa nin hadalkiisu yaryahay nin mutawaadica buu ahaa nin akhlaaq wanaagsan buu ahaa qofka akhriyayuu sheekhu yidhi kutubtiisa wuxuu garanayaa sheekha fadligiisa iyo cilmigiisa iyo cinaayada iyo dadaalka uu ku bixinayo daliilka iyo raadintiisa kadibna wuu u duceeyey yani allah u naxariista buu yidhi kadalika ardaygiisa ibnu cuthaymiin raximah اllah yani wuu ammaano wuxuu yidhi qalla an yuujada miluhu fii casrihi fii cibaadatihi wa cilmihi wa akhlaaqihi waxaa yar bu in la helo asagoo kale casrigiisa wuxuu ku caanbaxay cibaadada iyo cilmi iyo akhlaaq xayثu kaana yucaamilu kula min الصagiiri wاlkabiiri bixasabi maa yaliiqu bixaalihi qof kasta wuxuu kula dhaqmi jiray wax markaa u cunama u qalma wayatafaqad الfuqarاء fayuusilu ilayhim maa yasudu xaajatahum binafsih wakana صabuura calى ma yulimu bihi min ada الnaasi wakana yuxib اlcudra miman xasalat minhu hafwة xayثu wajuha twjiiha yaxsul bihi cudru man hafa yani wuxuu sheekhu tilmaamayaa inuu ahaa yani nin xagga cibaadada iyo cilmiga iyo akhlaaqdaba asagoo kale uu yaryahay dadka ka yar iyo ka weynba yani si wanaagsan buu la dhaqmi jiray wuxuu dadka fuqarada iyo markaa wuxuu ku dhaamasiin jiray wuxuu ahaa nin sabir badan oo wixii dhiboo soo gaara dadka dhibkay u geystaan ku sabra ayuu ahaa yani ciddii markaasi gaf u ka dhaco oo ku khaldamana waa iska cafin jiray yani sidaas ayuu ku ammaanay kadalika sheekh abubakr ibn cabdillahi abu zayd isaga laftiisu wuxuu yihi nafaca allahu sheikh ibn sacdi bihada sabq اlcilmi min caalimi najdi fainii la aclamu fi الnajdiyiina man lahu tafsir kamil likitaab اllahi tacala bihada الsabk wاljawda faqad qada الsheikh ibn sacdi raximah اllah addayna canman qablahu wasabqa man bacdah wadalika fadl اllahi yu'tiihi man yashaa yani ilahay baa ku anfacay musacdi buu yidhi sabqigaas iyo dheerayntaasuu u dheereeyey yani u hormaray cilmiga yani min caalimi najdi ma ogi buu yidhi najdiyiinta nin iskale tafsiir dhammaystiran cilmaau najdi bakr abu zayd wuxuu leeyahay yani ma ogi caalim najdi ah oo tafsiir dhammaystiran oo sidaa uu u qoray sacdi oo kale yani ma ogi buu yidhi marka wuxuu yidhi dayntii lagu lahaa culimmadaas yani wuxuu ujeedaa xagga tafsiirka in tafsiir dhammaystiran noocaas in la helo dayntii lagu lahaa culimmadii ka horreysay asagaa guday buu yidhi yani kuwii ka dambeeyana asagaa oga hormaray buu yidhi wadalika fadl ullaahi yutiihi man yashaa tafsiirkiisu waa tafsiir macruufa tafsiir sacdi ama taysiir lmanaan kariim lmanaan yani waa macruuf waa la yaqaanaa ardaygiisa cabdalla oo asna u tarjameeyey wuxuu yidhi lahu akhlaaqun araq min الnasiim waacdab min الsalsabiil laa yucaatibu calى hafwة walaa yu'aakidu biاljafwة yatawadad wayataxabab ilى اlbaciidi wاlqariib yuqaabilu biاlbashaashaةi wayuxayi bالطalaaqaةi wayucaashiru bاlxusnى wayujaalisu bاlmunaadamة wayujaadib aطraafa axaadiiث اlأns wاlwud ويعطف على الفقير والصغير ويبذل طاقته ووسعه ويبذل طاقته ووسعه ويساعد بماله وجاهه وعلمه ورأيه ومشورته ونصحه بلسان صادق وقلب خالص وسر مكتوم kitaabkiisa culamaء najd khilaal amaaniati quruun ayuu hadalkaa ku sheegay aad waxaa loogu sheegay sheekha oo ku caanbaxay xusnu اlkhuluq sheekh ibnu cuthaymiin oo ardaygiisa wuxuu yidhi sheekhaan ku riyooday buu yidhi sheekhaan ku riyooday markaasna waxaan weydiiyey maa akar maa nafacamaa nafacaka cinda allah maxaa ugu badnaa wuxuu ilaahay kugu anfacay yaa ilahay agtiisa wuxuu ku anfacay maxaa ugu badnaa ayaan weydiiyey buu yidhi riyaan sheekha ku arkay su-aashaasaan weydiiyey markaasa wuxuu igu yidhi wuxuu ilaahay ugu anfacay yani waa wuxuu ahaa xusnu khuluq lafdi kale sheekh wuxuu yidhi maya wuxuu yidhi taqwa allah sheekh wuu shakiyey ma xusnu khuluq buu igu yidhi mase taqwa allah buu igu yidhi labadan xadiis baa ku soo aroora nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam dadka badankiisu waxay jannada ku galaan waxaa weeye taqwa allahi waa xusn alkhuluq waxaa lagu gala naartana waxaa ugu badan alfamu walfarj afka qofku wuxuu kaga hadlay iyo wuxuu xubinkiis taran ku sameeyey yani xaggaas ayay naartu ka timaadaa marka yani xusnulkhuluq ayaa sheekh aada loogu ammaanay oo markaas culimmadii u tarjamaysay ay markaa ku tilmaameen intaas haddaan kaga gudubno tarjamada sheekha iyo culimmadii yani ammaanay kitaabkan aynu dhiganayno oo manhaj saalikiina isaga laftiisu culimmadu waa ammaaneen oo inuu yahy kitaab wanaagsan ayay ku sheegeen ardaygiisa oo cabdallah ibnu cabdilcasiiz ibnu caqiil eh, oo markaasi tilmaamaya kitaabkan ee wuxuu yidhi kitaabkan waxaa ka a ah mazaayaadka uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay waxaa ka mid ah annahu iqtasara fiihi cala almasaa'il alatii yakuru wuquucuhaa wayaxtaaju nnaasu ilayha wuxuu ku kaaftoomay masaa'ishii yani inta badan dhacaysay dadkuna u baahnaayeen wuxuuna sheekhu ictinaa ku sameeyey oo yani aad u ihtimaam u siiye o ku dadaalay daliilka isagoo markaa masalada dheereenayn inuu daliilka sheego ayuu sheekhu marka ihtimaam siiyey cabdalbasaam isaga laftiisa wuxuu yidhi kitaabkani masaayaadka iyo qiimaha uu lehy waxaa ka mid ah cibaaradiisa oo fudud oo weliba waadix ah oo qofkii markaasi si yani si wanaagsan uu u fahmayo yani waxaa kaloo ka mida buu yidhi sheekhu yani madhabka madhabka xambaliga ah yani kumuusan taqayudin iskumuusan koobin ee daliilku la socdaa maca daliil daliilku wuxuu yani ayidayo ayuu markaa raacay culimo badan baa kitaabka yani ammaanay oo markaas qiimaha uu leeyahay sheegay cabdalla oo ka mida culimmada yani kitaabka sharaxday sidaan sheegi doonna insha allah yani wuxuu sheegay markuu hadal badan oo kitaabka ku ammaanay markuu soo sheegay wuxuu yidhi wabiljumla faina hadihi اrisaala tuctabaru zubd zubdat اlfiqhi yani haddaan warka soo duuduubo soo koobo risaaladani waxay noqonaysaa fiqiga yani zubdadiisii yani intii ahayd muhiimadiisii fiqiga ayay markaa xambaarsan tahay ayadoo weliba ay jirto inay tahay risaalo kooban oo cibaaradadu ay sahlan tahay oo marka adiladoodu ay fara badan yihiin oo macnaheedu uu waadix yahay fiqiga yani oo fiqigo lasoo koobay ayaa ku sugan buu sheikhu yidhi culimo badan baa kitaabka harxay culimo badan ayaa markaa kitaabka sharxay waxaa ugu mashhuursan kolley intaan arkay afar sharax sharaxa koobaad waa yani sharax hadda aan hayo sharaxan oo la yidhaahdo ghaayat lmuqtasidiin sharx manhaj saalikiin sheekh mucaasir ah ayaa sharxay ardaydii asheekh ibn cuthaymiin ardaydiisa ka mid ah ayaa sharxay oo la yidhaahdo axmed ibn cabdiraxmaan azawmaan ayaa sharxay waana saddex majalladood weeye matnigaas kooban sharxiis wuxuu gaarsiiyey saddex majalladood oo kiiba yaal intaa la egya ama ku dhowyah yani shuruxaadka la sharxay kitaabka sharaxa ugu weyn intaan arkay waa sharaxaas wey yani haayat lmuqtasidiin sharx manhaj saalikiin waxaa kaloo ka mid a ah shuruxaadka kitaabka la sharxay sharaxa uu sharxay asheikh cabdallah ibn cabdiraxmaan aljabrayn oo u bixiyey ibhaaj lmuminiin harx manhaj saalikiin ibhaaj almuminiin bisharxi manhaj saalikiin asna waa laba juz laba juz oo markaas dhexdhexaad ah ayuu ku sharxay sharaxa saddexaad waa sharax uu leeyahay sulaymaan ibn cabdillaahi alqusayir sheekh la yidhaahdo sulaymaan ibn cabdillaahi alqusayir ee culimada sacuudiga ka mid ah wuxuuna isagu u bixiyey sharxi manhaj saalikiin sharxi manhaj saalikiin ayuu u bixiyey magac gaara umuusa bixin laakiin kitaabka manhaj saalikiinka inuu sharx u yahay ayuu sheegay sulayman bn cabdillahi alqusayir eh, ayaa ka mid ah sharaxa afaraad waa sharax isagu iska kooban oo yani marka aan saa u weyneyn isagu wuxuu u bixiyey addaliil calaa manhaj saalikiin addaliil calaa manhaj aلsaalikiin sheekha la yidhaha cabdalla alcanazi ayaa iska leh cabdalla alcanazi sheekha la yidhahdo ayaa iska leh eh, culimo takhriijiye baa jira oo axaadiista ku soo aroortay iyo aahaarta yani takhriijiyey oo markaas tilmaamay yani sixadooda iyo dacfigooda iyo masaadirtooda way jiraan laakiin xagga sharaxa yani markaa culimmadaas hadda aan sheegnay ayaa markaasi kitaabka sharxay eh, matniga aynu hayno o ad haysataan Eh, xoogaa sakti baa ku dhacay meel ka mid ah meel baad wax ka dhacsan yihiin matniga aad haysaan bal waxaad soo saartaan safxada intaana kitaabka bilaabin ka hor aan idiin yeeriyo meesha sakdigu ka dhacay eh, safxada boqol iyo kow soo saara safxada boqol iyo kow safxada boqol iyo kow matniga yani lambarka arqaan buu kitaabku leeyahay raqamka laba boqolaad laba boqol markuu sheegay xadiidka ku soo arooray maa min rajulin muslimin yamuutu ila akhir xadii raqamka ku xojiyey waa laba boqol iyo afar safxada kale waa laba boqol iyo afar halkaa marka waxaa dhacsan laba boqol iyo kow iyo laba boqol iyo labo iyo laba boqol iyo marka intaasaan idin yeerinayaa si markii aynu gaarno inaan ilowno aysan udhicin si aana u ilaabin haddaan sii yeerinayna insha allah marka qora idinkoo marka lambarka u yeelaya lambarka laba boqol iyo kow u yeelaya xagga sare ama xagga hoose meelun ku qorta lambar laba boqol iyo kow waa qorteen soo maha ayib wa qaala man shahida aljanaaza xata yusallaa calayha falahu qiraatun waman shahidaha xataa tudfana falahu qiraataan qiila wama lqiraaطaan qaala milu ljabalayn اlcaiimayn muttafaqu calayhi waa xadii yani wa qaala kadib qaws baad furaysaa milu ljabalayn alcaiimayn qawski baad ku xiraysaa intaa marka waa xadii weeyaan muttafaqu calayh xadii abi hurayra lambarka laba boqol iyo labo lambarka laba boqol iyo labo wanaha nabiyu salى اllahu عalayh wasalam an yujasasa alqabru waan yuqcada calayhi waan yubnaa calayhi rawaahu muslim lambarka laba boqol iyo saddex wa kaana ida faraga min dafni اlmayit waqafa calayhi wa kaana ida faraga min dafni اlmayiti waqafa calayhi wa qaala istagfiruu liakhiikum istagfiruu liakhiikum was'aluu lahu التahbiita fainahu اlآana yus'al rawahu abu dawuud waصaxaxahu اlxaakim kadib marka waxaa ku xiga lambarka laba boqol iyo afar oo inoo qoran wayustaxabu tacziyaة اlmusaabi biاlmayit marka intaasi yani waxaa ku dhan yani intii sakdigu yani ku dhacay saddexdaas number waana axaadiis saddexduba waxaanu ku soo khatimaynaa cilmigan yani uu ku saabsan yahay kitaabkeennan oo cilmiga fiqiga ah yani culimmadu si gaar ayay u ammaaneen oo inuu markaasi yani culumta aada loogu baahan yahay inuu yahay ayay sheegeen sheekha la yidhaahdo alqaraafi oo maalikiga ah kitaabkiisa addakhiira muqadimadiisa wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi markuu xamdaladii soo sheegay ama bacdu faina alfiqha cimaad اlxaq wa nidaamu اlkhalq wa wasilaة الsacaada alabadiya walubaab الrisaala almuxamadiya man taxallaa bilibaasihi faqad saad waman baalaga fii dabdi macaalimihi faqad shaad wuxuu odhanayaa qaraafi cilmigani cilmiga fiqiga la yidhaahdo waa tiirkii xaqa weeyaan buu yidhi waxaa weeyaan buu yidhi wasiilaة الsacaadaةi اlabadiya sacaadadii iyo liibaantii abadiga ahayd wasiiladii iyo meeshii loo marayey weeye waddadii loo raacayey weeye waluwaab risaala muxamadiya nebi moxamed sal allahu alay wasalam risaaladii loo soo dhiibay lubbigeedii iyo khulaasadeedii weeye man taxallaa bilibaasihi faqad saad qofka isku qurxiya cilmigaas yacni barta sayid buu noqdaa qof warkiisa la maqlo ayuu noqdaa waman baalaga fii dabdi macaalimihi faqad shaad qofka ku xeel dheeraada macaalimta cilmigaas inuu dabdiyana yacni wuu saro maraa nin sarreeya ayuu noqdaa hadalkaa marka wuxuu tilmaamayaa yani cilmigan fiqiga yani qiimaha uu leeyahay ayuu tilmaamayaa ibnuljawsi sheekhii la odhan jiray abulfaraj ibnuljawsi cabdiraxmaan ibnu jawsi alxambali wuxuu yidhi alcumru qasiir wاlcilmu kaiir faاlأwlى an yatajiha almarءu ilى ma yanfacuh waanfacu اlculuumi fi hadihi اlcusuur huwa cilmu اlfiqhi cumrigu wuxuu yidhi sheekhu waa kooban yahay oo cumriga ummaddani sida nebigu inoo sheegay sal allahu alay wasalam waa lixdan ilaa toddobaatan wixii dhaafaya yani waa yar yihiin marka cumrigu waa yar yahay buu yidhi cilmiguna waa fara badan yahay mar haddii cumrigu gaaban yahay cilmigu culumtuna ay fara badan yihiin waxaa awlaysan inuu marka qofku xagga u jihaysto yani cilmiga asaga anfacaya waxaa asaga anfacaya inuu cumrigiisa ku bixiyo culuumtana wuxuu sheekhu leeyahay cusuurta hadda aan joogno waxaa ugu nafci badan cilmiga la yihahdo cilmu fiqhi yani culuumta waxaa ugu mudan cilmiga ictiqaadka waa la garanaya laakiin wuxuu tilmaamayaa sheekhu yani ahmiyadda cilmigan uu leeyahay iyo sida loogu baahan yahay ayuu tilmaamaya kadalika imaamu nawowi raximah kitaabkiisa rawdatu aalibiin la yidhaahdo asagoo markaa tilmaamaya arrintaa lafteeda wuxuu yidhi wa ahamu anwaaci اlculuumi fi hadihi اlasmaan alfuruuc alfiqhiyaat yani culuumta asmaantani yani anwaacda culuumta waxaa ugu muhiimsan asmaantani alfuruuc alfiqhiyaat furuucda fiqiga ah masaaisha furuucda fiqiga ah ilaa waxaa kala jira usuul iyo furuuc baa kale jira usuushu waa qawaaciddii weeye furuucduna waa masaa'ishii qawaaciddaasi ka farcamayay marka culumta muhiimka ah yani culumta waxaa ugu muhiimsan asmaantani furuucda fiqiyaadka sababt maxay tahay liiftiqaari jamiici annaasi ilayha fii jamiici alxaalaat wuxuu sheekhu ku cileeyey dadkii o dhan baa u baahan axwaashii oo dhan oo intaas culimmada waxaa la weydiinayaa su-aalaha la weydiinaya waxaa ugu badan yani masaa'il fiqi ah baa ugu badan marka arrinkii buu taabto wuxuu yidhi liiftiqaari jamiici الnaasi ilayha fi hadihi اlxaalaat fi jamiici alxaalaat liiftiqaari jamiici الnaasi ilayha fi jamiici alxaalaat axwaashii o dhan baa loo baahan yahay maca annaha takaaliif maxda fakaanat min ahami اlmuhimaat waa takaaliif wax qofka lagu kalifo laga doonayo weeye marka saa darteed waxay noqotay muhimaadka yani kuwa ugu muhiimsan ayay noqotay fakaanat min ahami اlmuhimaat marka cilmigani yani waa cilmi yani sidaa culimadu ay tilmaamayaan waa cilmi aad yani u qiimo badan aahaar fara badanna waa laga soo naqliyey yani salafkii min aلصaxaaba wالtaabiciin yani wahayrihim yani tilmaamaya culimada qaarkood way ku fasireen sida yaxya bn abi kaiir laga soo wariyey aayadda qur'aanka wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum biاlghadaati wاlcashiyi yadcuuna rabbahum biاlghadaati wاlcashiyi wuxuu ku fasiray majaalis اlfiqh ayuu ku fasiray marka yani waa cilmi aad u qiimo badan in sha allahu tacaala maanta maadaama ay tahay maalintii yani ugu horreysay aynu yani darsiga bilaabaynay muqadimaadkaas ayaynu ku kaaftoomi doonaa ilaa huna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk